alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allah cla muxamed wcala ali muxamed wslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray xilyatu aalib ilcilmi kitaabkii ahaa baynu ku soo jirray koob iyo konton waatuu ka dhigay bunuud bandiga koob iyo kontonaad altacaamul maca alkitaab kitaabka iyo sida loola macaamilayo aalibulcilmigula macaamilayo ayuu kaga hadlaya halkan laa tastafid min kitaabin xataa tacrifa isilaaxa mu'allifihi fiih sheikhu waxau uhi raximah ullah ha ka faa'iidaysanin kitaab ilaa aad aqoonsato mu'allifka kitaabka qoray isilaaxiisa uu leeyahay iyo marka waxa weeye musطalaxaadka uu leeyahay uu isticmaalo kitaabka gudihiisa wa kaiira ma takuunu muqadimatu kaashifatan can dalik wakhti badanna waxay noqotaa muqadimadu mid caddaynaysa qaabka uu kitaabka ula macaamilayo oo bimacnaa istilaaxaadka u leeyahy fabda min alkitaabi biqira'ati muqadimatih bilow min alkitaabi kitaabka waxaad ka bilowdaa biqira'ati muqadimatihi muqadimadiisa inaad akhrido ku bilow yacnii qaybtaad akhrinayso waxaad ugu hormarisaa inaad muqadimada akhrido waayahay sheekhu wuxuu inoo tilmaamaya raximahullah kutubta marka la macaamilayo oo la akhrinayo kutubta si kutubtii loo fahmo waa in muqadimaadkoodii la akhriyaa muqadimaduna marar badan waxay caddaysaa waxyaalaha uu isticmaalayo wax ka mida musalax ahaan wuxuu uga jeedo waxaa laga yaaba kitaabku inuu leeyahay istilaaxaad gaara ah. marka istilaaxaadka uu leeyahay waa in markaa uu gartaa si u fahmo muraadku uga jeedo istilaaxaadkaasina waxay ku kala duwan yihiin min kitaabin ila kitaab oo kutubtii isilaaxaad kala duwan baa mu'alifiintooda u isticmaalaan masalan wuxuu shaarixu misaalinayaa marka jumhuurka culammadu isticmaalaan muttafaqun calayhi waxay uga jeedaan bukhaari iyo muslim baa soo wariyey laakiin kutubaha qaarkoodoo isilaaxa aan looga jeedin baa jira masalan kitaabka eh, muntaqa alakhbaar oo abulbarakaat ibnu taymiya leeyahay muttafaqun calayh hadduu yidhaahdo wuxuu uga jeedaa saddex sheikh baa isku waafaqay imaam axmed iyo bukhaari eh, iyo muslim saddexdooda markay isku waafaqaan ayuu noqonayaa muttafaqun calayhi cinda saaxibi almuntaqa waa laba istilaax oo kala duwan weeye wuxuu kaloo ibnu cuthaymiin tusaalaynayaa kitaabka alfuruuc oo ibnu muflix leeyahay ijmaacan markuu yidhaahdo wuxuu uga jeedaa ummaddo dhan baa isku waafaqsan alculamaa kulluhum ayaa isku waafaqsan wifaaqan hadduu yidhaahdana wuxuu u jeedaa afarta madhabood ama afarta imaam baa isku waafaqsan waa laba isilaax oo kala duwan oo kale laba macna marka isilaaxaadka aad baa loogu baahan yahay in la aqoonsado loogu baahan yahay masalan kutubta fiqiga madaahibta qaarkood waxay isticmaalaan inay markaa waxa weeye sheegaan aqwaal iyo awjuh inay markaa tilmaamaan oo ay marka waxay odhanayaan qowl saasaa ku sugan qowlkan hadday yidhahdaan waxay uga jeedaan masalan kale shaaficiyadu inuu imaam shaafici leeyahay hadday qowl yidhahdaan hadday marka yidhahdaan wejhi weeye waxay u isticmaalaan inay uga jeedaan asxaabtii yacni markaa madhabka asxaabulwujuuha ay yidhaahdaan oo asxaabulmadhab ka mida asxaabu wujuuha nimanka la yidhaahdo sida badan qarniga afraad bay u badnaayeen qarniga shanaadna qayb ka mida ayaa ahayd culammada hore ee fuqahada shaaficiye ah ee qarnigii afraad u badnaa qarnigii shanaadna qayb soo galay ama qaybteedii hore soo galay nuskiisii hore iyo wax la mida midhmidh naadira waa dhacday markiise markaa in isagoo kontonka ka soo tallaabay afar boqol iyo kontonkii in la yidhi waa saaxibu wajhin la yidhi laakiin ma badno waxaa loo isticmaalaa ijtihaadkooda in laga cabiro wejhi wejiga in laga cabiro saasoo kale in laga cabiro marka waa istilaaxaad ay marka isticmaalaan marka muqadimadii waxay ku caddaynaysaa mawduuca kitaab ku saabsan yahay iyo waxa loo alifay iyo waxa uu ka hadlayo waxay ku caddaynaysaa istilaaxaadka uu leeyihi waxaa dhici karta inu cibaarad mukhtasari jiraan oo masalan oo kale magacyada qaar uu soo gaabinaayo magaca markuu soo gaabiyo ayaa waxaa laga yaabaa inuu xaraf ama laba ku soo gaabsado isagoo u jeeda magaca haddamaarta markaasaa waxa weeye markaad aragto ikhtisaarkaas badiba waxaa laga yaaba muqadimada in lagu caddeeyo waxaa laga yaaba inu dhaha qaala shaykhuna shaykhaygasaa yidhi ama ikhtaarahu shaykhuna muqadimada dhici karta inay caddaynayso sheikhiisu kuu yahay oo hadduu yidhaahdo markaa shaykhuna waxaan u jeedaa fulaan ibnu fulaan waayo sheikhu waxaa dhici karta mashaayikh fara badan inuu lahaa laakiin waxa weeye sheikh gaara uu ujeeday markuu caynkaa leeyaho sheikhu ugu mulaasamada badnaa inuu ujeedo marka muqadimadu calaa kulli xaal waxbay iftiiminaysa marka muqadimaadka in la akhriyo waa loo baahan yahay si waxa weeye markaa loo fahmo kitaabka oo loo garto funuunta qaarkood ama marka waxa weeye faniyada qaarkood waxaa laga yaabaa istilaaxaad khaasa inay leeyihiin taasi in la soo akhristo ayaa fiican ama lasoo taalaado madaahibta min madhab ilaa madhab fiqiyadooda qolo waliba istilaaxaad gaaray leedahay marka istilaaxaadkooda in la aqoonsado iyadana waa loo baahan yahay wa minhu qodobka isagana labiyo kontonaad wa minhu idaa xusda kitaaban falaa tudkhilhu fii maktabatik wuxuu u jeedaa masaladii hore atacaamul maca alkitaab bay ka sii mid tahay buu ujeedaa oo la sii xidhiidha laakiin maadaama ay mas'alo aan tii hore ahayn ay tahay tuu sheegi doonaa wuxuu ka dhigay qodob gaar ah wuxuuse kugu ishaaray atacaamul maca alkitaab inuu ka mid yahay wa minhuda ku yidhi idaa xusta kitaaban kitaab haddaad markaa waxawayan hesho oo bimacnaa aad markaa waxawa jamciso bimacnaa gacanta ku dhigto xaaza yacni waxa weeye waa yani waa koobo bimacnaa waa xafiday waa haystaa unbaa hadda loo jeeda kitaab haddaad hesho oo gacantaada soo galo falaa tudkhilu fii maktabatika ha gelinin maktabadaada gudaheeda ilaa bada an tamura calayhi jardan ilaa aad markaa kor marto jardan yacni qiraa'o markaa waxa weeye dareerisa aad kor marto jardan bimacnaa sardan qiraa'ada erday eryayso oo bimacnaa kor marayso ilaa aad kor marto maktabadda ha gelino ha dhigin aw qiraa'atan ama aad kor marto qiraa'atan limuqadimatih akhrin aad muqadimadiisa akhrinayso daraaddeed aad u kor marto ama xaal aad akhrinayso muqadimadiisa aad akhrinayso aad kor marto ila bacda an tamura calayhi jardan ay qiraa'ata jardin qiraa'o sardi aad ila aad kor marto aw qiraa'atan ama aad marka waxa qiraa'o kor marto akhrin aad tidhahdo masdar min hayri lafdihi oo tamura maqsuudka looga jeeda ay tahay qiraa'atan akhrin ilaa ad markaa kor marto bimacnaa akhrin akhrido limuqadimatihi muqadimadiisa ad akhrinaso wa fihrisihi iyo fihraskiisa aad akhriso waa canaawinta marka kitaabka uu ka kooban yahay oo xagga dambe lagu taxayo baa fihriskaasna laga tilmaamaya wa mawaadica minhu iyo meelo ka mida aad markaa akhrido ama in jacaltahu maca fannihi fi lmaktaba haddaad kitaabka ka yeesho miyaa maca fannihi fannigiisa mid weheliya oo ku dhex jira filmaktabati maktabadda gudaheeda oo qismiga uu ka tirsan yahay hadduu fiqi yahay fiqigaa dhex geliso hadduu xadiis yahay xadiiska dhex geliso hadduu caqiide yahay qaybta caqiidada dhex geliso wahaakada adigaan akhriyin farubbama mara zamaanun wafaata alcumuru duuna annadari fiih waxaa laga yaabaa inuu wakhti tago oo zaman soo maro wafaata alcumuru cumriguna tago alcumru iyo alcumuru labadaba waa la yidhaahdaa duuna anadari fiih iyadoo aan la eegin in sidaa cimrigu tagaa laga yaabaa wa hada mujarab taasina waa wax la jarribay weeye oo la tajribeeyey wallahu lmuwafiq ilaahay baana wax waafajinaya ama ilaahay baa ana waafajiyey sidaas yacni inaanu garanno ka wax waafajiya ee solansiiya waa allah masalada labaad ka midka atacaamul maca alkitaab kitaabka haddaad wada akhrin weydo calal aqali kitaabkii wax ka mida waa inaad akhridaa waxa ugu horrayse inaad akhrido ku habboonna waxay tahay waa muqadimada kitaabka inaad akhrido marlabaadka fihraska inaad akhrido canaawiinta markaa kitaab ka kooban yahay xagga dambe lagu sardinaayo fihriska la yidhaahdo inaad akhrido mawaadic ka mida inaad akhrido mawaadicdaana aad ku akhrido ikhtiyaar intiqaa doorasho oo doorasho saad ugu akhrinaysaa firaskii baad daalacanaysaa cunwaanka ku cajabiya baad la soo baxaysaa balad cunwaankan eeg wuxuu ka yidhi dabeedna cunwaankii baad akhrinaysaa wuxuu ka yidhi aad daalacanaysa aad sii wadaysaa firiska daalacshadiisii cunwaan kale ku soo jiita haddaad markaa hesho ayaad isagana la soo baxaysaa dabeed markaasaad canaawinta qaarkood saa ku akhrinaysa ya canaawintii kitaabka markaad wada akhrido waxaad garanaysaa canaawinta xiisaha gaarka aad u lahayd baa kuu soo baxay marka waxaad ku akhrinaysaa cala sabiil intiqaa inaad marka waxa weeye abwaabtaad ka akhrinaysa mawduucaadkaa ka akhrinayso inaad doorato aad kala xulato hadday dhici weyda inaad wada akhrido muqadimada akhri kaamilan fiiraskana wada akhri canaawiin aad ka dooratay oo ka mida fiiraska kuwii ku cajabiyeyna markaana iyagana taalaco akhri taasina waxay noqonaysaa waa ariiqada labaad laakiin ta sii fiican waa maxay waa in la wada akhriyo ya haddaanad kitaabku wada akhriyo waxaa dhici karta eh, masalooyin aad u baahnayd iyo waxyaalo aad u baahnayd in marka ay ku sugan yihiin meelahaas aanad akhrin hadhowna aad masaladan aada ugu baahan tahay meelaad ka heshaan aad garanayn ya waxaa laga yaabaa meesha ku taallayaday ku dhowdahay haddana waxa weeye inaad u rafaaddo masaladaha saasaa dhici karta laakiin haddaad akhrido masale heblaayo kitaab baa ka warramayey kitaabku wuxuu ahaa kaas alkitaabu alfulaani buu ahaa ama cunwaankaa kitaab baan ku arkay yacni dabeedna marka aad raajacdo marka waxa weeye waa shay markaa qofkii eh, tilmaami kara laakiin haddaanad akhrinoo aad marka fannigiisa u dhex geliso waxaa dhici karta in cumrigu sidaa ku tago adigaan kala bixin markaa nafcigii kitaabku dee waxay noqonaysaa inaanad markaa ku intifaacin ya ila mujarad milki looma haysta kutubta keliya in la mulkiye waxa loo haystaa ma in lagu intifaaca kasii muhiimsan wallahu lmuwafiq bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wallahu aclamu iyo wallaahu lmuwafiq laba siyood baa loo kala isticmaala haddii masaladu tahay mas'alo e, ishkaalgeli karo ama tarjiix ku dhisan ama ijtihaadi ah ama wax la mida oo sawaab inay tahay aan dee boqolkiiba boqol lagu kalsoonayn wallaahu aclamu baa la yidhahdaa laakiin hadday mas'alo tahay la hubo saxnimadeeda wallaahu muwafiq in la yidhahdaa fiican bay bacdu ahli cilmi yidhahdeen lacala kitaabka qoraya inuu ahaa mucjam almanaahi lafdiya oo sheekhu leeyahy adunnu dalik qodobka saddexiyo konton icjaamu lkitaab ah waxa la qorayo in markaa waxa weeye la caddeeyo oo madmadowga laga suuriyo ida katabta faacjim alkitaabata biisaalati cujmatiha idaa katabta markaad doonayso inaad wax qorto faacjim alkitaabata kitaabada waxaad qorayso cujmadiisa zuuli oo bimacnaa waxa weeye meelaha madmadowgale ee bimacnaa icraabtiisa oo kale aynay caddaanayn meesha icraabteedu mushkilka tahay oo kale waa in la xarakeeyo dhibcaheedii waa in la dhibceeyo meesha shadan la shido waa meelaha weliba markaa qaamidka ah ee qarsoomi kara khad waadixa lagu qoro cujmadu waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye waa garasho waaga garasho waag weeye oo carab iyo cajam yacni waxa weeye cajam waxaa cajam cajam loogu magacaabay inayna carabtu fahmayn waxay ku hadlayaan oo markay maqlaan cajam hadlaysa waxay cod shimbiraad inay maqlayaan oo kale ugama duwanaa yaa saas aawadeed ba waxay cajam oo afkoodaan la fahmayn ya carab waxa weeye dee fasaaxada iyo yani caddaanta asayibu tucribu can nafsiha ay tufsix alcajmaau jarxuha jubaar waa sida xoolaha waxaa la yidhi ma yeedhaan alcajmaa ya codkoodi dee lama garanayo marka waxaa laga tilmaamayaa hadalka la qoraayo ee muraadkiisu aanu waadix ahayn ama yani marka waxa weye in la caddeeyo khad waadixa lagu qoro la dhibceeyo cujmadiisa la suuliyo si lagu garan karo laga yeelo meesha xarako u baahan la xarakeeyo fa acjim ilkitaabata kitaabada cujmada ka suuliyo bimacnaa caddee waxaad ku caddaysaa biisaalati cujmatiha waxaa garashawaaga keensanaya iyo madmadowga in laga suuliyo laga kaxeeyo wadaalika kaasina wuxuu ku dhacayaa biumuurin umuuruu ku dhacayaa kow wuduuxu lkhai khad cad in lagu qoro waadixa dadka qaarkood fartooda ay qorayaan lama akhrin karo qaarkood waxaan loo akhrin karin lirada'ati khatihim khadkoodu inuu xun yahay daraaddeed baan loo akhrin karin qaarna waxaan loo akhrin karin lisurcati alkitaaba qoraalkiisu siduu u degdega badan yahay aawadeed baan loo akhrin karin hadduu si ta'aniya u qori lahaa waa la akhrin kari lahaa laakiin maadaamuu isleeyahay ka gaadhsii ka gaadhsii degdeg u qor ayaa waxa marka ay noqonaysaa khadkiisa inaan la akhrin karin surcat lkitaaba daraaddeed shaykhulislaam ibnu taymiya noocaas ayuu ahaa kutubaha qaarkood wuxuu ku qoray bayna aduhri waalcasri qaar wuxuu ku qoray bayna alcasri waalmaqrib ya ayuu ku qoray alwaasitiya labada mid buu ku qoray bayna aduhri waalcasri in ahayd baan filaya ka kalena tadmuriyada inu ahaa baan filaya yani kitaab yani rom baa waxaa laga yaabaa wakhti aad u yar inuu ka qori jiray marka waxaa sariica alkitaaba jiddan mid qoraalkiisu deg deg badan yahy liajli dalik khadkiisa sida loo akhriyaa dhib bay lahayd ya bal ee waxaa dhacday qoraalku qoray qaarkood isagu inuu akhrin kari waayo waxaa khadkiisa aad u yaqaanay ibnu rushayiq nin laodhan jiray asxaabtiisa ka mid aha meelaha qaarkoodoo ishkaal ay ku samaysay akhrinteedu ibnu rushayk baa u akhriyey baa layidhi marka khad waadixa ah in lagu qoro weliba waxa fiican bay khadku waa inaanu daqiiq ahayn oo waayadii hore de waxaa jiri jirtay waraaqaha iyo waxyaalaha soo dhammi waxay ahaayeen casiis waa yaraayeen marka iyadoo la shaxeexayo daraaddeed baa khadka aad loo yaryarin jiray saas aadee culammadu mustalaxul xadiiska markay ka warramayaan waatay yidhaahdaan waa inuu khadka marka aanu daqiiq noqon liannahu yakhunuka akara maa taxtaaju ilayh wakhti aad ugu baahida badantuu ku khiyaamaynayaayo aad laga yaaba inaad arki weydo markaa saas aawadeed khad waadixa oo dhexdhexaada waa in lagu qoraa laba rasmuhu calaa dawi qawaacid rasmi alimlaa waa in lagu qoro khadka marka waa la qoraayo calaa dawi qawaacid arasmi qoraalka qawaaciddiisa iyadoo la ifsanayo waa in lagu qoraa alimlaa bayna qowseyn geliyey rasmigii imlaaga qawaacidda ku saabsan yacnii imlaagii iyo rasmi waa la ysku daraabaa haddana cala sabiili tafsiir buu isaga dhigay waayo wax marka la sheego haddana wax kaloo la macnaa marka bayna qowsayn la geliyo waxay tilmaamaysaa waa isku macni addamaragta marka eh, in la ysku cadfana waa dhacdaa in marka la ysku fasirana waa dhacdaa qawaacidda rasmigana waxaa loo jeedaa qawaacidda istilaaxan lagu heshiiyey in wax lagu qorto ee rasmiga caadiga ah maaha rasmulmusxaf dhallinyarada qaarkood waxaa laga yaabaa qoraalka musxafka inay iska raacaan oo hadalka say qorayaan siduu musxafka u qoran yahay inay doonaan inay u qoraan taasina sax maaha qoraalka musxafku waa rasmi gaar ah waa fanni gaar oo qiyaasi maaha isagu isagu waa tawqiifi mutalaqan min asaxaaba waa mid tawqiifi ah oo qawaacidda rasmiga caadiga aan ku fadhiyin marar badan khilaafaya sidii saxaabada lagala kulmay ay u qoreenee ku ijmaaceen ummaduna sidaas ay markaa iyaguna ku raaceen bes baa la laasimaa fataawaha culammaduna uu yahay musxafka qoraal kaloo aan kaa saxaabadu ku qoreen ahayn laguma qori karo waajib waxa ah marka musxafka la qorayo in siday saxaabadu u qoreen loo qoro meeshay xidhiidhiyeen waa in la xidhiidhiyaa meeshay kala jareen waa in la kala jaraa meeshay yani xaraf ka xadfeen waa in laga xadfaa meeshay markaa mid ku dareen waa in lagu daraa wahaakada waxaa la soo kordhiyey un dabdi rasmulmusxaf iyo dabdulmusxaf waa kala duwan yihi dabdigu wuxuu u dhacayaa yani shaqalka dhibcaha iyo xarakaadka iyo shadka iyo sukuunka iyo madadka la saarayo ashyaada noocaas u dhacaya iyo xurufta aan la akhrinayn in la saaro sifri ka marna la ahrinayo marna aan la ahrinayn marka lagu waqfinayo la ahrinaayo marka aan lagu waqfinaynna la ridaayo ay saaraan marka asifru lmustatiil meelaha qaarkood ras alif laga taagayo madyar meesha alifka laga xadfoo kale ra'su alif ya madka caadiga ah oo waxa weeye markaa eh, sidan isagu u gudban dacalkiisa bidxiga uu yaro koreeyo yacni marka waxa weeye medka lagu qorayo isagana caadiga ah midka caadiga ah waxaan u jeednaa waa uu ka dambeeyo ama sukuun ama hamza ka dambayso aan medkii abiiciga aan ahayn midkii abiicigaana aan ahayn ee wax madka abiiciga ka ziyaadaa ah marka la tilmaamaayo yacni waxaa lagu cabbiraa jara yacni waxa weeye jiidis siaa u gudban dacalkeeda dambe ee markaysaa bidxigaa u ka yaro koreeyo inta kale taasi waxa weye waa midka dheerka loo isticmaalo meesha hamsatulqaciga ah in la saaro ra'su cayn kurkaa caynka caynka intiisaa sare ya oo laga soo qaatay hamzatu qacin maadaama ay tahay caynkaa laga soo goosto caynka waxaa lagu xasusinaya qaci dee caynkii oo dhammaystiran lama wada qori karee ra'su cayn baa lagu kaaftoomo markaasaa korka laga saaraya alifkii ama hoosta laga saaraya ama yada la saaraya ama wawga la saaraya ama sadarka la dhigaya haakada hamsatulwasligii oo kale la saaraya ra'sa saad yacni saad intiisa hore iyadoo laga soo qaatay waslun laga soo ikhtisaariye waxyaalaha noocaasi waxaa la yidhaha dabdi baa la yidhahda yada fanni gaara dabdiguna oo kutubtiisa leh nadmi iyo nasriba musanafaad fara badan laga qoray nadmiya leh shuruuxaad sii leh ya waa fanni funuunta ka mid a ah. taa saxaabadu dabdigaa ma samayn in ashyaada aynu sheegnay ka mid yihiin laakiin rasmigay sameeyeen rasmulmusxaf oo hay-adda marka kelmaddu u qorayso ayay qoreen may dhibcayn may xarakayn may shedin may sukuunin madad may saarin xuruufta la akhrinayo kuwaan la akhrina calaamaad may kala saarin kullu daalika dib baa laga dabdiyo dabdigu ka yimi cilmu dabdi waa cilmi khaas ah musanafaad fara badanna leh waa sheegna laakiin meesha masalanoo kale yacmaluun marka la qoraayo ma taclamuun baa ma yaclamuun baa laba dhibcood kor in lagaga dhigo oo ta inay tahay lagu sheego iyo yaclamuun in la qoro oo hoosta lagaga dhigo saxaabadu may samayn waxay ahaayeen qaar garanaya luqadana yaqaana ashyaada qaarkoodna waxay uga tageen dabdigeeda qiraa'adkiibaa kala duwanoo sida iyo sidaba dee waa nebiga waa uga maqleen ma yaclamuun baa mise waa taclamuun marka si labadaba aqbali karta bay u qoreen yacani waxa weeye qoraalka saxaabadu qoreen waxa weeye waa qoraal ku dhisan cilmi ku dhisan sidaas aawadeed qoraalkoodu wuxuu aqbali karaa qiraa'aadka kala duwan ayaa mid walba u ixtimaali karaa meelaha marka alifka laga tegayo waxay uga tegayeen waa sidii qul iyo qaalo labadaba loogu arin karo qul iyo qaala labadaba loogu akhrin karo meelahay qul saxaabadu u qoreen qaaf iyo laam keliya u qoreen macnaheedu waxay tahay qiraa'a qul akhrinaysaa jirtaa iyo qiraa'o qaalo akhrinaysa waa labadiiba inuu ixtimaalo marka marka loo qorayo qiraa'adii la doonayo in la raaco qaale akhrinaysay dabdigii maxaa lagu soo kordhiyey ra'su alif in korka laga qoray haddii imka dad badan la weydiiyo la yidhaahdo halkay say qur'aanka u qoran tahay meelaha qaarkood qaala waxaa laga yaabaa inuu iska qoro weligii waa arkayey laakiin qaaf alif lagu taagay oo laam la qoray inuu saa u qoro fii jamiic almasaaxifna saa uma qoraa qaaf iyo bay u qoran tahay laakiin qaarkood waxaa raaca marka xafsoo kale loo qoraayo in ra'su alif korka markaa laga saaro sidii madiyar saa u soo laalaada aan xagga hoose ku xidhnayn waxyaalaha looma fiirsado dee fannigan baa hariib ah fanni hariiba wey waxaan loo baahanya in la diraaseeya loo baahanya aan soo noqdo qawaacidda rasmiga ee caadiga ah waa in markaa lagu fadhiisiya qoraalka oo imminka marka la qorayo rasmiga caadigaa sibaa loo qoraa musxafkana dabdiga sibaa loo qoraa waxaa la qoraa musxafka daal iyo laam iyo kaaf laakiin ra'su alif mid yaroo soo laalaada ah oo aan hoos soo gaadhsiisnayn baa korka siaa loogu taagaa oo sida dhigaalka musxafka hadhow rasmiga caadiga markaad qorayso inaad alif dhammaystiran qortaa ama alif yaroo soo laalaada qortaa waxay noqonaysaa halad waayo qawaaciddii rasmigae caadigaa ah kuma fadhiyo hadalkaaga qoraalkaaga ya qawaaciddii rasmiga ahayd ee caadiga kuma fadhiyo khadka musxafkan waa inagaa sheegen inu gaaraya khataani laa yuqaasaan khaط اlmusxaf الshariif ya wa khaط اlcaruun laba khat lama qiyaasto ibnu durstawayhi waa ki yidhi culammadii luqada ka mid ahaa laba khat lama qiyaasto khad waxa weeye waa khadka musxafka qiyaasi maaha khadka labaadna waa khadka caruudka khadka caruudka waxaa loo jeedaa ka taqdiica loo jeedaa tafciilaadka la kala gogoynayo marka la miisaamayo kaa taqdiica ee khadka caruudka ahee la kala gogoynayo marka la doonaayo tafciilaadka nooca uu waafaqayo in la eego baxarkee buu noqonayaa kaasna lama qiyaaso rasmiga caadiga waa rasmi qiyaasi ah marka rasmiga caadiga ah qawaacid arasmi alcaadi waa inuu ku socdaa qoraalkaagu waayo naftaada keliya wax u qori maysid waxaad qorayso dadka kalena inay fahmaan soo ma doonaysid dee qawaaciddii la yaqaana waa ku socotay adigu qawaacidaad adigu iska samaysatay oo cindiyaadkaaga ah jeebkaaga kala soo baxday inaad wax ku qorin haddii kale de waxa weeye markaa ile qoraalkii waxaa loogu talagalay in la fahmee waxaad uga jeedday inaan la fahmin baa dhici karta qawaacidda rasmiga ahina way isbedbeddeshaa min casrin ilaa casrin sababtay u yidhaahdeen culammadu qur'aanka laguma qori karo qawaacid arasmi alcaadi waa saddan lidariica si aan qur'aankii taxriif u gelin oo maadaama qawaaciddii rasmigu isbedbedelayso istilaaxi tahay oo casri min casrin ilaa casrin ay isku bedelayso casriba istilaax la yeelanayo si lagu heshiinaayo haddii qur'aankii marba waxaweye casri rasmi lagu heshiiyey iyo qoraal lagu heshiiye lagu qoro oo casri kale yimaado oo si kale lagu heshiiyo casri kale yimaado si kale lagu heshiiyo waxyaalaha qaarsi ay isu bedbedelaan waxay halis u tahay in cusuurta qaarkood sidii lagu qoray ay casri kale fahmi waayaan waxaa ka dhalanaysa qur-aanka qoraalkiisina marka waxaan uu noqdo mid markaa taabic u ah istilaaxaadka marka casriga lagu heshiinayo buldaantiina waxaa dhici karta inay kala duwanaadaan siday markaa waxa u isticmaalaan de khuduuddu waa kala duwan yihiin ya waxaa dhici karta bilaadulislaam hadda dee waxa weeye muwaasalaadkooda xoogaa hadda dee waa fiican tahay oo yani wax badan ba hadda la ogaan karaa laakiin waayadii hore de istilaaxaadka markaysa marka waan yani beleda ay isticmaalaan belede kale inaan laga ogayn baa laga yaaba marka dariico waxay u noqon kartaa qur'aankii inuu taxriif galo oo si aan sax ahayn loo akhriyo si aan taasi u dhicin saddan lidariica si kale looma qori karo masaaxibta aan saa keliya loo qora si ayna saxaabadu qorin aan loo qorin waaya wuxuuhi wa fii hada mu'alafaatun kasiiratu min ahamiha mawduuca ku saabsan qawaacida rasmiga iyo imlaaga waxaa ku sugan kutub fara badan ayaa ku sugan min ahamiha kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mida ah kitaabu alimlaa'i lixusayn waali kitaabka alimlaa oo xusayn waali uu lahaa ayaa ka mid a ah. kollay kitaabkii weynaa ee alimlaa ee xusein waali qoray maynaan arag laakiin mukhtasar imlaayo uu leeyahay banadka lagu faafiyey oo kooban ay ku qoran tahay mukhtasaru alimlaa waaltamriin waxaanu ka mid ahaa culammadii masare waaweynaa buu ka mid ahaa culamaa alashar kitaabkiisana waxaa muqarara ay ka dhigtay qismiga tadriiska qaabilsan ee ashar kii ayay ka dhigeen muqarar inay uga dhigeen macaahidda sanada koowaad iyo sanada labaad cunwaankana waxaa ku yaala mukhtasaru alimlaa waatamriin marka qaybtii tamriinku lama socoto qaybta imlaaguna way kooban tahay in konton safxa tahaan filaya waynagii sheegayna isilaaxaadku inay kala duwan yihiin ashyaa hadda isilaaxan aan la isticmaalin ila qarni muddo ka badan ka hor buu kitaabkani muqarar ahaa oo ashar muqarar uga dhigtay asanata aluulaa waathaaniya macaahidda sannadda koowaad iyo sannadda labaad nidaamka tacliimtu waagii hore wuxuu ahaa qawi waxaa loo dhigayaa ibtidaa'iga sannadda koowaad iyo sannadda labaad baa loogu talagalay in loo dhigo maxamed muxyidiin cabdilxamiid wuxuu sheegayaa muqadimada kitaabkiisa sharxu shuduuri dahab markuu taxqiijiyey isagu tacliiquu leeyahay tacliiqa u saaray sharxu shuduuri dahab muqadimadiisa wuxuu ku sheegayaa kitaabkani dikriyaad badan buu igu leeyahay waayo fasli diraasiya ayaa isagiiyo qatrigu labaduba muqarar igu ahaayeen buui fasligaa diraasiga maxaa u malaynaysaa fasalkaa diraasiga ah isagiiyo qatrigoo wada socda ya shuduuru dahabka iyo qatriga baa labaduba muqarar igu ahaayeen fasliga diraasiga uu sheegaya dugsi sare maaha dugsi dhexana maaha waa dugsi hoose dugsiga hoose sanadii saddexaad weli mise sannaddii afraad baa labada kitaabba muqarar igu hayan buui macaahidii ashaar innagana waxa weeye saanawiyada qolada la door bida ee la yidhaahdo waxa weeye way adaggiin waxooda lama garanayo ayaa qadriga la dhigaa ka warran ya saarat musharriqatan wa sirta muqariban shataana bayna mushariqin wa mugharibi waxaan arkay mar imtixaan kii ciraaq laga qaaday dugsiga ibtidaa'iga ah sannadda lixaad ya imtixaanka hadda arki lahaydeen waa la yaabi lahaydeen cid kastoo aragtana waa la yaabaysan dugsi dhexe xataa laga qaadi maayo mid sare iska daa mid dhexe xataa laga qaadi maayo waa dugsiga hoose sanadii ugu dambaysay lixaad ayaa imtixaankaa laga qaadaya waxaa la weydiinaya waxaa ka mida ah su'aalihii aan xasuusto inna iyo anna inta mawdica la hoos dhigo ma innaa la yidhahdaa mise annaa la yidhahdaa iyo inta mawdice la kor dhigo iyo inta mawdice labaduba bannaan yihiin tax arday dugsi hoose ah baa loo imtixaankaa la weydiinaya waxaa ka mid ahayd abyaad la keenayo leey icraab beytkan icraab waxaa muuqato in dib loo socdo hore looma socdee in dib loo socdaa muuqata qawaacidulibla baa ka mida ah licabdisalaam maxamed haaruun cabdisalaam maxamed haaruun wuxuu ka mid ahaa culammadii carabiyada ee baaca dheer ku lahaa waxayna qaraabo ahaayeen axmed maxamed shaakir iyo maxamuud maxamed shaakir waxay ahaayeen ilmaabti ilmo maxamed eh, shaakir ina haaruun baa dhashay marka ilmaabtay ahaayeen culammadii carabiyada ee baaca dheer carabiyada ku lahaa ayaanu ka mid ahaa kutubo badanna waa xaqiijiyey qawaacidda imlaagoo qoray maa koobantahay waana madbuuc aa mutadaawa makaatibta qaar waxaa dhici karta inaad ka heli kartaa waxaa ka mid ah almufrad alcalami waxa iska le lilhaashimi axmed alhaashimi baale caalim culamada carabiyada abuu ka mid ahaa aadna ugu baac dheer carabiyada alqawaacid alasaasiyu alifay oo khulaasadii naxwaha ah ayuu alifay waxaa alifay eh, yani xaggii markaa imlaaga mufrad alcalam ayuu alifay xagga adabka xagga balaaqada eh, yani kutubo fara badan buu alifay raximahum allahu tacaala kutubo badanoo kale waa laga qoray waxaa ka mid a ah siraajulkataba kitaabka la yidhaahdo isagana culammadii ashaar sheekh ka qoray mustafa tannuum isagana waxaa ka heli kartaa internetka oo ku jira isagoo abca qadiima taabacan kun saddex boqol iyo koob iyo tobankii meelahaasu qoray yacni qarniyo dheeraad ka hor wax badanoo dambe waa la qoray baabkan waynagii sheegnay inay xoogaa kala duwan yihiin istilaaxaadku iyo cusuurta isbedbedelaan hal miaal aan sheego ka mukhtasarulimlaag ee xuseen waali waxyaalaha uu qoraya waxaa ka mid ah afar xaraf hadday aakhirka maraan dhibca looma yeelo afartaa xaraf waxaa lagu kulmiyaa yunfiqu waa ya iyo nuun iyo fa iyo qaaf hadday xagga dambe maraan dhibicba looma yeelo ilaa dhibic baa lagaga tagaa rasmiga hadda la isticmaalo saas maaha ya-da horta way iska badan tahay oo in badan baan dhibcayn laakiin saddexda xarafe kale dee caadadu waxay tahay qoraalka nooca la dhibceeyo qoraal noocna waa la dhibceeya noocna lama dhibceeyo nooca la dhibceeyo yacni waxa weeye ee aan fitirigta loo yeedhin dhibcaha lagama tegi karo laakiin daahirka hadalkiisu wuxuu u eg yahay xataa markaysaga khadka kale haddaad ku qorayso yacni khadka marka waxa weeye aan fitirigta loo yeelin xataa haddaad ku qorayso dhibca u yeelmayso ka warran fa iyo qaaf bilaa dhimco iyadoo looga tegaya ma aragna maya casrigan wax la isticmaala horta dhigaan ahaan waa kala duwan tahay sida loo qoro fa'diiyo qaafka waayo fa'da marka la qorayo waa la jiidaa saasaa loo goglaa sadarkana hoos loogama rido sadarka lala raacaya saasaa loo jiidayaa marka in fa'taha la garanaya qaafkana waxaa loo qoraa waa la soo koobaa hoos baa loo dejiyaa deedna saasaa loo waxyaa marka qoraalka horta sidaa shakl ahaan loo qoraa farqa udhexeeya laakiin qoraalka aan loo yeelin dee dhibca la'aan lagagama tago waxay ku tusinaysaa inuu rasmigu isbedbedelo ayay tilmaamaysa aynu tusaale uga dhigno saddex waxaynu soo aragnay laba qodob waxyaalaha cujmada lagu suulinayo in khad waadixa lagu qoro iyo in lagu qoro qawaacidda imlaaga iyadoo la ifsanayo sidaa lagu qoro qodobka saddexaad wuxuu yahay annaqdu lilmucjami walihmaalu lilmuhmal in wax wey la dhibceeyo kii dhibicda lahaa walihmaalu lilmuhmal kaan dhibicda lahaynna aan dhibic loo yeelin taasna wuxuu tilmaamayaa dhibca in loo yeelo ayuu tilmaamaya xarafka dhibcaha le dhibcaa loo yeelaya xarafkan dhibcaha laha ina dhibcaa loo yeeli maayo waa inaan dhibcaha laga tegin ayuu tanna tilmaamaya afar waa in la xarakeeyo wixii markaa ishkaal leho madmadow leh oo bimacnaa qofkii ka dhehigeli karaa ama ka qaldami karaa in loo xarakeeyo waxaa la xarakaynaayo kelimaadka daraa'iqda ay culammadu ka maraan waa kala duwanti waxaa jirta alaau araa'iq saddex ariiqo ariiqu waxay tahay shaklu jamiic dhammaan in la wada xarakeeyo dariiqana waxay tahay inaan waxbaba la xarakayn laa sukuun walaa shad walaa xarako midnaba aan loo yeelin mujarad dariiqada kalena waa bayna daa wa daak waa labadaa dhexdooda ataa sheikhu inoo sheegaayo ahlucilmiga qaarkoodna ay odhan jireen innamaa yushkalu maa yushkilu waxa la xarakeeyaayoo la shaqlaayo qura wixii ishkaal leh shaygu haduu iska waadixiyo la iska garanayo sida loo akhrinaayo waxba lama xarakayo ya saddexda dariiqo way jiraan laakiin tawasadka ugu fiican bay idhaaheen haddii la wada xarakeeyo dee dhib waxay ku sugan tahay horta marka hore tacab badan baa ku jira marlabaadkana xarakada ku badani waxaa dhici karta in noocan maa dee dhibsi ka iman karo mar saddexaadka marka shakliga bate ee dee meel walba qofkii xarakaynayo waa insaan waa aadami qalad baa dhici karta inuu ku dhaco way u badan tahay hadduu wada xarakeeyo inuu waxyaalo waadixa ku qaldamayo marka sida fiican waxay tahay wixii la layska garanayana waa in la yska daayaa aan xarake loo yeelin meesha qaldami kartana waa in markaa la xarakeeyo laakiin in badan waxaa dhacda cidda wax xarakaynaysaa dee ina iyagii qaldaan iminka hadda waxa weyaan ah, kitaabka aynu hayno oo sharaxa ibn cuthaymiin ee xiliyada aad baa looga shaqeeyey xaashi fiicanoo qurux badan baa lagu daabacay khad fiican baa lagu qoray haddana maca daalik xarakadii wada ashmaha akhtaa baa ku jira oo ma aha marka waxa weeye mid mar walba uu saxan yahay maaha sida loo xarakaynayo akhtaa baa markaysaga soo gelaysa iminka cala sabiil mihaal safxadan lafteeda aynu hayno wuxuu shaykh ibnu cuthaymiin yidhi walaa budda liطaalib اlcilmi an yakuuna caalima biاlnaxwi waاlimlaa waila faakhsha an yaqaca fii qowli qaa'ili yuriidu an yucribahu fayucjimahu waxay u dabdeen sida aan u akhriyey fayucjimuhu weeye miimka waa godanya asalkuna wuxuu ahaa beyt shicra uu iska leeyahay xuay ah ashicru sacbun sullamuh ida irtaqaa fiihi aladii laa yaclamuh yuriidu an yucribahu fa yucjimuh yani weeye markaa wuxuu ka hadlaya gabayga gabayga ayuu ka hadlayay marka sida waxaa weeye uu yani ay ahayd waa miimka in la godo halkanoo keliyana maahe mawaadic doora ayaa saasoo kale ku dhacda sheikhu hadda wuxuu u soo qaatay siday culamo horeba u soo qaateen inay halkii shicirka bedelkiisa ka dhigeen naxwaha dabeedna ay yidhaahdeen yuriidu an yucribahu fayucjimu ay fahuwa yucjimu fa inay ku cadfan yucriba maaha ay fahuwa yucjimuhu baa macnuhu dhacaya saasuu dhacay waxaad arkaysaa kutubo badan oo aad is talow cidda xarakaysa maxay u xarakaysa ma bila xaraka kaa tagto marka waa in shakliga la yska hubiyaa taasina waxay noqonaysaa in marka waxa naxwihii loo garanayo yani sarfigii la barto naxwihii la garto yani marka umuura cilimadaasay keensanaysa an tahbiitu calaamaati tarqiibi fii kayri aayatin aw xadiid waa in calaamaadka tarqiibka la sugo halkaa hore waxa weye weli waxaa jira akhtaa shaa'ica meelaha akhtaada shaa'ici jirta ee khata shaa'ici jiro si loogu dhawaaqo khata ahaan waa in markaa waxa la baraarujiyaayo sida saxdaa loo dabdiyaa waayo qaacidadu soo gelaysaa innamaa yushkalu maa yushkilu waxaa ka mid ah hadda waxaa weeye sheikhu inoo misaaliyey ibn cusaymiin erayga tajruba iyo tajaarub khata shaa'ica weeye asalkeedu waxay tajriba iyo tajaarib labadaba ra-d hoos dhiganta laakiin alsinada waxaa ku caanbaxay in la yidhaahdo tajruba iyo tajaarub oo ra'da la godo waana khaa shaa'ica meelahaasoo kale waa la dabdinayaa inay tajriba tahay iyo tajaarib ra'da hoos dhigeeda waxaa la mida taraajim waxaa caanbaxay taraajum jiinka la godo in la hoos dhigo jiimkoo taraajim la yidhaahdo iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha shakliga u la shakliyo u baahan waxaa ka mida yaqsudu khaa shaa'ica weeye saxduna waxay tahay yaqsidu saadka la hoos waxaa ka mida yacmadu in yacmadu lagu dhawaaqo waana yacmidu camada yacmidu waa ka qasada yaqsidu wasnan wa macnan wasni ahaan iyo macno ahaan ba iswaafaqsanya marka meelaha akhtaada shaa'ica in la baraarujiyo waa muhim wakada waxaa la mida asmaada qaraabadu ku sugan tahay asmaadu waxay u qaybsamaan asmaa la yska wada garanayo iminka axmed iyo muxamed iyo cali iyo eh, dabdigooda waa la yska wada garanaya yacrifu ljamiic uma baahna inaad xarakayso ya laakiin haddii aad soo marto maalan eh, magac markaa qariib ah oo ay dhici karto dee si kale in loogu dhawaaqo waa in la baraarujiyaa sida uu saxdiisu tahay sida saxdiisu tahay waa in la baraarujiyaa ibnu khalli kam ibnu khalkaan baa iska caana khalli in markaa shadka iyo xarakada lagu qoraa waa muhim ya magacu hadduu qariib yahay xuruuf baa lagu dabdiyaaba waqtiyada qaarkood masale ruwaada ruwaadda waxaa ka mid a ah kutubtulmustalaxa ku arkaysaa nin la odhan jiray ajmad marka la qoro waxaa la moodaya axmed markaad ajmad qorto waa inaad biljiimi aad tidhaahdaa dabtun bilxuruuf waayo waxaa la is odhanaya dhibcul qalad bay ugu dhacday waa axmed markaad ajmadu qorto dhibicdiin inay qalad ahayna sax tahay si aad u tilmaanto waxaad qoraysaa biljiimi haddii dabtun bilxuruufi la sameeyo dee inuu qalad yahay in la moodaa meesha waa ka baxays meesha waa ka baxays yacni taana saas oo dee dabdigii baa u qaybsamo dabdun bilxuruuf iyo dabdun bilqalam yani bilxarakaat alcallaama axmed ibnu xajar alcasqalaani tawdiix lmushtabih wa taxriir lmuntabih wuxuu odhanayaa mawduucan hore wax uga qoray dahabi laakiin wuxuu sameeyey qalinku ku dabdiyey buu odhanayaayo xuruuf kuma dabdin dabadahu bilqalam fama shafa min alam xuruuf kuma dabdino yacni xanuun waxba kama bogsiin waayo dee xarakaadkan qalinka lagu xarakaynayaa waa qaldami karaan marka dabdun bilxuruufka basi muhima waa sababtay culammadu u leeyihiin yacni waxaa weeye bidaa'i almushaala iyo bidaadi almucjama iyo bidaadi asaaqida iyo bidaali almuhmala iyo yacni marka ay saa uga cabirayaan biljiimi ya biljiimi haddii la yidhaahdo inaad mucjamo sii raacisa looma baahnaa aad tiraa biljiimi lmucjama waayo dhigaalka jiim oo ja iyo markaa waxa weeye ya iyo miim marka la qoro ji iyo ya reebban iyo miim marka la qoro dhigaalkaasoo kale wax ku qaldamaya ma jiro almucjamati inaad raacdo looma baahna culamadu ma isticmaalaan laakiin haddaad tidhahdo masala bilxaa'i dhigaalka bilxaa'i iyo bilkhaa'i way isu dhigaal tahay marka xuruufta lagu qorayo waxay u baahan tahay bilmuhmalati iyo bilmucjamati inaad kala raaciso bidaa'i almushaala marka la yidhaahdo iyo bidaa'i almucjama labadaba oo loo isticmaalaaye waxaa laga tilmaamayaa waa da'dii alifka ku taagnaa da'dana waa laga odhan karaa mushaala waa la odhan karaa mushaaladu waa maxay waa min ashawl shawlku waa maxay waa waayahay marka waxaa laga tilmaamayaa taagnida markaysaga sidii wax alif u egi maadaamuu ka taagan yahay ayaa loo odhanayaa bidaa'il mushaala la odhanaya oo waxaa laga soocayaa daadka nudqiga marka eego way siiro shabbahayaan addaa iyo addaad nooc shabaha ka dhexeeya maadaama nooc shabahi ka dhexeeyo waxaa la yidhaahdaa marka daadii la sheegayo si daadkii looga sooco bidaa'i lmushaala la odhanaya daadkiina waxaa la odhanayaa bidaadi asaaqita daadkii goglanaa maxaa laga soocayaa dee da'dii lama goglana way taagan tahay iyadaa laga soocaya marka bidaa'i lmushaala laleeyahay waxay muqaabil u tahay bidaadi asaaqita daadkii goglanaa kaannahu inuu sidaa u yaallo haddii la yidhahdo bidaadi almucjama haddii la yidhaahdana waxaa laga soocaya markaana saadka marna daadaa marna saadka ayaa laga ka wahaakada marka waa dabdun bilxuruf baa han tahbiitu calaamaati tarqiim calaamadaha tarqiimka in la sugo fii hayri aayatin aw xadiiin aayad iyo xadiis waxaan ahayn waa in calaamaadkii tarqiimka lagu sameeyo la sugaa calaamaatu tarqiim waa fanni funuunta ka mida oo kutubihiisa loo laga qoray waana calaamaad ka qayb qaadanaya fahamka hadalka la fahmayo wuxuu laba shay calaamaatu tarqiim laguma sameeyo aayaadka qur'aanka laguma sameeyo axaadiista nabigana calayhi salaatu wasalaam laguma sameeyo iyagana haku samaynayn inta kale hadalkaad qorayso calaamaatu tarqiim waa in lagu sameeyaa waan u noqon doonnaa xadiiska aayaadka inaan lagu samayn waa siduu sheikhu u sheegay laakiin xadiiska war baa ku jira laakiin hadalka kale la qorayo calaamaatu tarqiim in lagu sameeyo waa loo baahan yahay waana istilaaxaad lagu heshiiyey fahamkana waa ka qayb qaadanaya waana qurux kalaamka waa qurxinaya fahamkiina waa caawinaya asalkana culammadu waxbay ka isticmaali jireen waagii hore oo kutubumustalax haddaad eegto ilxaaqa markay samaynayaan iyo tadbiibka markay samaynayaan iyo iyo ashyaada la midka ah iyo waxyaalaha qaarkood meeshay leeyihin waa lagu qorayaa iyo dee asalkii fannigan ila fanni waliba markuu bilow yahay wuxuu leeyahay naqsaa ku jira in asalkii wax ka mida isticmaali jireen baa laga qaadanaya waxyaalaha ziyaadada calaamad bay u samayn jireen ya marka nooc istilaaxaada waxbay kala haayeen laakiin hadda fanni dhammaystiran oo sidiisa u dhigan oo kutubtiisa leh oo nadmi iyo nasriba leh ayuu noqday calaamaatu tarqiimku wax badanna laga alifay casrigan aad baa wax lagu qaba fahamkana waa ka qayb qaataayoo calaamaatu tarqiimka haddaan lagu samayn fahamkii wuxuu noqonaya qaamid waa qarsoomaya calaamadana meel qalada haddii la dhigo waxaa laga yaabaa sidii la doonaayo si aan ahayn in loo fahmo qisay soo naqliyaanoo waxay yidhaahdeen calaamatu tarqiim la qalday baa nin u dhintoo loo dilay calaamatu tarqiimkaasaa la qalday calaamaddii meelaan ahayn markii la dhigay macnihii wuxuu noqday si kale in uu macnihii yahay sidii lidkeedii ya ninka dil baa lagu xukumay boqorkiibuu u qortay markaa waxawan codsi boqorkii baa wuxuu doonay inuu cafiyo ma aqaan ma umaro siyaasi waxbaa loo dilay cafiti ayuu markaa yidhi qora hadalkii markii la qorayey ayaa cibaaradii aad u dabdin maayo ya waxaan filayaa alqatlu mustaxiilun alcafwu wuxuu u jeeday in la dilo ma dhici karto arrinkiisuna waa cafin kaatibkii qoraya baa wuxuu qoray alqatlu dhibic mustaxiilun alcafwu naxw haada wuxuu macnuu markaa noqday arrinku waa dil in la cafiyana waa mustaxiil ninkii baa dilkii lagu fuliyey waa la dilay wakhti dabadeed buu yihi ninkii ma sii dayseen oo adigii yidhi dilo oo waa la dilay ninkii xagan ku yidhi dilas aniga yidhi cafiya ya balla kaale warqaddii warqaddii baa la keenay saasa qod mawdicu shaahid calaamatu tarqiim la qalday baa qof u dhintay marka fahamka waa ka qayb qaadataa hadalka la fahmayo calaamad tarqiimka calaamad tarqiimka waxaa soo gelaya faasilada faasila taxtaha nuqda waxaa soo gelaya yacni ra'siyataan nuqdatayn fi qalbacdi tay dadka qaar yidhaahdaan waxaa soo gelaya nuqdada dhibicda calaamatu tacajubka calaamatu istifhaamka calaamatu taswiiha shardataanka yani waxa weye kullu dalika ay soo gelaya calaamaadkaasi mid walba maxal bay leedahay amaakintaay leedahay in la ilaaliyo ayaa habboon ama kintay leedahay in la ilaaliyo ayaa habboon haddii meel qalada la dhigo macnihii wuxuu noqonayaa in si kaloo khilaafsan loo fahmo dadka qaarkood markay wax qorayaan ma yaqaaniin markiisa calaamaatu tarqiim kelimaadkun qor mooye yani calaamaatu tarqiim ma isticmaala mana yaqaaniin dee in qawaaciddiisii ila waa fununta ka mida inta loo noqdo waa istilaaxiyo hadda lagu heshiiyey oo dee asaalibta wax loo qoray xadiiskaabay ka mid tahay ya haddaan markaa saa wax loo qorin dee waxaad qortayba cid arin mayso waxaa laga yaabaa dadka qaar inti saa u eegaynaya kan waxba garan maayo marka calaamaatu tarqiimkaasi aad bay muhim u tahy muhimun shay muhim wey qur'aanku uma baahno in la qoro calaamaadkaas waayo istilaaxaad gaar leeyahay istilaaxaadkiisaa loo qoraya laakiin halka tacajub qor oo calaamatu istifhaam qor oo faasilo qor oo yacani waxaa jirta markaysa waxyaalo loo isticmaalo sala iyo qala iyo markaysa waxa jiim iyo waxa weeye marka calaamaad yani markaa la mida calaamat tacaanub yani markaa laa iyo yani miimka soo laalaade isaguna waajib alwaqfiga ah. wahaakada iyo aayaad ayuu leeyihi calaamaadka loo isticmaala loogu isticmaalaya calaamaadkan laguma dejinayo xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam oo shiikhuu yidhi isagana lagu qori maayo nadar baa ku sugan ibnu cuthaymiin laftiisuna arrinkaa wuxuu tilmaamay in markaa nadar ku jiro waa ishaaray oo wuxuu yidhi mas'ala low qaala qaa'ilun dakara almu'alifu qowlahu tasbiitu calaamaati altarqiimi fii hayri aayatin aw xadiisin haada waadixun fi alaayaat aayaadka waa ku caddahay inaan la qorayn arrin waadixa oo la garanayo calaamaadka inaan la qorayn walakinahu hayru waadixin fi alaxaadiis axaadiista saas kuma cadda min xadiis la qoray deedna wuu soo waday wuxuu yidhi ama fi lxadiisi fakasiiru miman yaطbacu kutub alxadiisi yadacuuna calaamaati alistifhaam wakadalika alfawaasilu fi laxaadiis kadalika ma aragtaa inaan alif iyo midtoonna lagu qorin hadhow intaad kadalika qorto inaad alif ku taagto ama alif yaroo soo laalaado mida aad ka dhigto tan noocaasi waxay noqonaysaa rasmiga caadigaa alad alad bay noqonaysaa calaa kulli xaal axaadiista musalla ma aha waa la qorayaa calaamaadka wuxuu yidhi wuxuu kale ku daray ama alqur'aanu fa fawaasiluhu fii aayaatihi falaa yaxtaaju ilaa tarqiim aayaadku keliya maahae dee markiisa calaamaadka kale wuquufta ayaa iyaguna uheliyaan oo qala iyo sala iyo jiim jiimka waxaa laga soo ikhtisaariyey waa jawaasu lamrayn qalana alwaqfu wlaa waxaana loogu dhawaaqayaa qala alwaqfu qaafkaa laga soo qaato wlaana laamka yani marka alifkan suurada ya-da loo qoray ayaa laga soo qaatay awlaa marka qalla odhan maysi qilaana odhan maysi ya qili odhan maysi waxaad odhanaysaa waxaa weeye qala iyo salaa sallaa odhan maysi waayo wax keensanaya in la shadaa meesha ma taalo asalka laga soo ikhtisaariyeyna ma shadnayn awlaa buu ahaa laamku mukhafaf buu ahaa marka inaad sallaa tidhaahdo ama qallaa tidhaahdo fii nadar faida kaana almuraadu bitarqiimi alcalaamaati duuna atarqiim alcadadiyi fahada saxiixun alqur'aanu tarqiimu halkaasoo kale waxay ahayd inuu qore moogtay faasila haamid waxaa keensaday inuu humuud noqdo calaamadduu ka tegey yacni kaatibkii qorayy muraadka looga jeedo tarqiimka waxay tahay waa calaamaadka ee tarqiimka cadadiga a aha fahada saxiixun kani waa saxiix buu yidhi yani tarqiibka cadadiga ahi waa la qoraya aayaadka aayadda koowaad aayadda labaad aayadda saddexaad saas waa loo qoraya dhibi kuma sugna saxaabadii tirada ma qorin laakiin maxay samayn jireen shantii aayadood ama tobankii aayadood intay goobo qoraan bay dhibic ku hoos dhigi jireen laakiin cadad may qori jireen saxaabadu siday u qoreen saas ahayd markii dambe tirada in la qoray waa arrin dambe oo soo darriiwey qur'aankii dee laftiisii ma ahee waa calaamaad aayaadku meelahay ku dhammaanayaan markiisa la calaamadinayo calaamadana way u sameeyeen aayaadku meeshay ku dhammaanayaan saxaabadu marka calaamad kale meeshii in la dhigo oo si caddaynaysa un tirada aayadaha halkay toban aayadood markay marayaan markiisa markaa waxaan yani goobadii dhibix dhecda kaga dhigi jireen in lagu qoro markaysa aayad kasta laa xaraja fii dalik culammaduna ku dareereen wakhti hore qadiimaana kolley la qaatay alqur'aanu tarqiimuhu bifawaasili aayaatih wa ama alxadiisu hayru musallam faghayru musallam in la yidhahdaa ficnayd faghayru musallam ayaa sida qawaacidda waafaqsan ay tahay ama kamahma yakun min shayin wafaa litilwi tilwiha wujuuban ulifa waa ka ibni maalik odhanaya falaa maanica an tadac calaamaati اtarqiibi kacalaamati istifhaam wacalaamati tacajubin wacalaamati اlwaqfi lianna hada mima yuciinu cala fahmi اlmacnaa xadiiska musalla ma aha ilahi calaamatu tarqiim lama dhigayo oo maanic kuma sugna calaamadda istifaamka iyo calaamadda tacajubka iyo calaamadulwaqfiga iyo calaamadaha kale la midka ah sida faasilada iyo nuqdada iyo ashyaada la midka ahi in la dhigaa axaadiista dhibi kuma sugna waayo fahamkay caawinaysa wuxuu kaloo ku daray haddii qur-aanka laftiisa rasmiga cuhmaaniga aynan ixtiraamayn waxaanu odhan lahayn in calaamaatu tarqiimka la dhigaa isagana dhibi kuma sugnaan odhan lahayn laakiin qur'aanka waxa haboon buu in la ixtiraamo aan waxna lagu darin waxna laga dhimin fa hadihi alcalaamaatu yakhtalifu annaasu fiiha kolley waa meelaha qaar waa dhici kartaa laakiin hadda sibaa muqarar ah oo kolley markaa badiba lagu heshiiyey badiba lagu heshiiyey waxyaalaha qaarkooda kolley laisku khilaafsan waa jiraan waxaa ka mid a calaamadan aad loo isticmaalin laakiin culammadii carabiyada qaarkood ay isticmaaleen ee cusuurta dambe tarqimyada dejinayay waa calaamadda la midka tilmaamaysa calaamatu taswiya labada jiitinoodee isdul saarina yaryar calaamadaasoo kale calaamatu tarqiimka waa lagu daray cinda bacdin waxaanay u isticmaaleen mubtadaha iyo khabarku markay kala fogaadaan masalan waxaa dhici karta meel mubtadihiisu inuu meel dambe dhaco laba sadar dabadeed ama saddex sadar dabadeed ama sadar iyo bar dabadeed ama lamaada jawaabteedu meel dambe ay dhacdo ama shardiga jawaabtiisu meel dambe u dhaco markaasoo kale waxay culamada qaarkood dejiyeen inay calaamaddaas la midka ay qoraan iyagoo ku tilmaamaya inay halkan tahay meeshii jawaabtu dhacaysay ama khabarku dhacayay inay halkan tahay calaamadaasaa la qoraa taasoo kale waxa weeyaan bacdina waa sameeyaan bacdina ma sameeyaan waxaana si anaaqo badan oo sii fiicnaansho badan kuwa samaynaya kuwa samaynaya ayaa sii fiicnaansho badan marka wuxuu tilmaamay calaa kulli xaal siyaalaha qoraalkii loo wanaajinayo ashyaadaaso dhan baa soo gelaysa alfasl asaabic almaxaadiida fasalka toddobaad wuxuu ku saabsan yahay waxyaalaha laga digayo ee maxaadiirta ah. ashyaada laga digayo kow afariyo konton buu ku qoray oo musalsal buu ka dhigay raqamka xulmu lyaqada yani markaa soo jeedka riyadiis xulmu iyo xulumu labada mid walba waa la odhan karaa isim kastoo wasriga fucul ku yimina fuclina ku bannaan waa takfiif iyo tasqiil iyaaka wa xulma alyaqada ama wa xuluma alyaqada waxaan kaaga digayaa buu yidhi soo jeedka riyadiisaan kaaga digayaa anaa adigoo soo jeeda haddana waxaad arkaysa ee ku muuqanayaa inay ka dhigan kaannahu inaad riyoonaysa wax xaqiiqaa aynay ah ahayn xulmulyaqadaha waxaa ah, ah ka mid a minhu waxaa ka mida xulmulyaqadaha bian taddaciya alcilma lima lam taclam inaad sheegataa ka mida inaad aqoon u leedahay waxaanad garanayn waxay ka dhigantahay tahay kaannahu inaad riyoonayso aw itqaana maa lam tutqin ama inaad sheegato inaad sugtay oo ku farayaraysatay waxaanad sugin waxaad si fiican inaad u garanaysoo kale inaad sheegato waxaanad si fiican u garanay wax waad ka garanaysaa laakiin si fiican u garan maysa fain fa huwa xijaabun kasiifun can ilcilmi haddaad sidaas samaysana waa teed adag oo cilmigii kaa teedayo oo adigii cilmigii idin dhexeeya wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximah ullah ruuxu waxaanu garanay inuu isyahado waad garanaysaa dee shay fiican maaha waxaanay noqonaysaa jahli murakkab waa jahli aqoon darro isdul saaran weeye ya maha aqoon darro keliyo mida maaha waa aqoon darro aqoon darro dul saaran jahliga ama aqoon darradaa loo qaybiyaa laba qaybood jahli basiid iyo jahli murakkab jahli basiid waxaa la yidhaahdaa qofku inaanu wax garanayn laakiin waxa aanu garanayn is og yahay inaanu garanayn haddii la weydiiye wuxuu leeyahay laa adri ma garanayo callimnii ibar jahrigiisu waa basiid waa sahlan yahay waxbaa la bari karaa waayo qofku mar hadduu isku og yahay isagu saa isu qabo inaanu garanayn inuu faa'iidaystaa waa dhici kartaa dibna ka gartaa waxaa ka xun qof aan garanaynin isuna qaba inaan cilmiba ka maqnayn inuu garanayo xariif ku yahay isu qaba kaasi wax baran maayo jahligaana ka bixi maayo jahligiisana waxa la yidhahdaa murakkab baa la yidhahdaa waa aqoon darro aqoon darro dul saaran marka hore muxuu ka jaahil yahay waxan ma garanayo jaahil buu ka yahay mar labaadka wuxuu ka jaahil yahay inaanu garanayna ka jaahil buu yahay marka waa laba aqoon darro weeye saasaa murakab loo yidhi jahilta wamaa tadri annaka jaahilun waman lii bian tadrii biannaka laa tadri shaacirkii waa kii yidhi waad garan weyday mana garanaysid inaanad garanaynin waman lii bian tadrii biannaka laa tadri yaa ii kaa garansiiya inaanad waxba garanayn marka hore in wax lagu baraa waa dhici kartaa laakiin marka hore yaa kaa dhaadhiciya inaanad garanayn cilmi kaa dhiman yahay ila haddii kale macluumaadkii aqbali mayse saaxib uljahl murakab marka la weydiiyo isagu waa ka jawaabayaa laakiin wuxuu ku jawaabaya aqoon daro kan jahliga basiidka haddii la weydiiyo mataa waqacat ghaswatu badrin ghaswatu bader goormay dhacday wuxuu leey laa adri callimnii ibar kan kale haddii la weydiiyo jaahil murakabka wuxuu leeyahay cala alkhabiiri yaa mid khabiir ku ahoo yaqaana waa waad heshay goormay dhacday asanat alcaashira min alhijra sannaddii tobnaad ee hijraday dhacday maalan waar ma dhicin iyadoo dadka jahlada ayaa la jiray alla wuxuu maqlaya ma marka waa teed cilmiga qofka ka teedaya haddii isu qabo inuu cilmigaa itqaaniyey isagaan itqaanin dee isagana waa saas si la horumar ma sii samaynaayo xataa wixii yaraay uu ka garanayey inuu sii bartaa ma dhacayso cilmigana qofku wuxuu u baahan yahay mar walba inuu korarsado hadduu aqoon leeyahay aqoontii waa inuu sii wadaa cilmigu waa fara ku hayn mar baan wax bartay kuma filla waa inuu markaa habeen iyo maalin sii wadaa cilmigoo sii kordhiyaa oo mar walba sii kobciyaa oo mar walba sii bartaa taasuu markaa waxa way ku noqonayaa inuu cilmigii siyaado allahna la baryaa qul rabbi zidnii cilma waxaa tidhaha rabbiyow ii kordhi cilmi marka wax aan jirin maadaama uu isu haysto wuxuu ka soo qaaday soo jeedo riyoonayoo kale inuu yahay qodobka shan iyo kontonaad ixdar an takuuna abaashibrin ka digtoonow inaad noqoto mid taaka markaa waxaweye u aabba'a bimacnaa waxaweeye taaka u saaxiib kale yani in yar oo cilmi ah inuu yeeshay dabeedna marka waxa weeye wax walba uu doonayo inuu isagu ka hadlo faqad qiila alcilmu alaaatu ashbaar waxaa la yidhi cilmigu waa saddex taako man dakhala fii shibri alwali takabbar taakada hore qofka dhex galaa ee bilaabaa inuu dhex galaa waa kibraayo isweyneeyaa man dakhala fii shibri aani taakada labaad kii dhex galana tawaadaca hoos buu isu dhigaa buu tawaaducaa hoos buu isu dhigaa waman dakhala fi shibri ahaalisi calima annahu maa yaclamu taakada saddexaad kii galaana calima wuxuu garanayaa annahu maa yaclamu inaanu waxba garanayn buu garanaya marka saddexdaa taakoo kaleu ka dhigan yihi cilmigu waa bad daatadiisa saddex taaka ma aha laakiin maxsuulka qofku ka heli karo wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ayaa kollayba wax yar ah intuu caalim ku noqon karaa ka soo qaad inay saddex taako oo kale tahay taakada koowaad markuu bilaabo waa kibraya waa isla weynaanayaan taakada labaadna shubaiyo hoos buu isu dhigayaa waa tawaaducaya wax inuu garanayo waa isu qabaa laakiin waa tawaaducaya taakada saddexaad inaanu cilmi lahayn ayuu markaa waxa weeye isu arkayaa culamada qaar waxaa laga sheegay masale cilmigeed ma kororsado inaan ogaada mooyaane inaan waxba garanayn yacni cilmi kastoo ii kordha jahliga naftayda iyo garashawaaga naftaydaan sii garanayaa mar walba tawaaduc buu ka qaadayaa mar walba tawaaduc ayuu ka qaadaya saasuu tilmaamaya waatay yidhahdaan alcilmu alqaliilu yuqalqilu saaxiba ya marka cilmiga in lagu dadaalo oo la kororsado oo la barto oo la sii wado oo allah la baryo muraajacadiisana la daa'imo oo la joogteeyo ayaa aad iyo aad u fiican oo mar walba wax lagu kordhiyo sida maqaam laga gaari karana saasay noqonaysa sidaas ayay noqonaysa abaa shibrin ayuu ka cabiray marka taa kuu aabba yahay bimacnaa waxaa loo jeedaa un muraadka yani saaxibu shibrin yani markaa taakadaas u saaxiib yahay walow aabbaha laga cabbireen muraadku saasuu dhacaya halkaa inoogu joogo allahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk